بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq lmaraam wa can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tihi kaana rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ida iqtasala marka uu ka qubaysanaya min aljanaabati janaabada xaggeeda yabada'u kii ka bilaaba ayuu ahaa oo waa bilaabi jiray oo fayaqsilu yadayhi gacmihiisuu markaa dhaqahayay uma intaa ka bacdi yufriq wuxuu ku shubahayay biyamiinihi gacantiisa midigta ah calaa shimaalihi bidixda korkeeda waa ku soo jileecinayay macnaha oo gacantiisa midigta ah biyaha uu ku soo qaaday uu ku haayo ayuu ku shubahayay calaa shimaalihi bidixda korkeeda saasaa markaa loola jeedaayo biyihii ayuu ku soo shubahayay uu ku soo jileecinahayay gacantiisa midigta ahayd calaa shimaalihi fayaqsilu markaasuu ku dhaqahayay farjahu farjigiisa uma intaa ka bacdi yatawada'u waa wou isqaadanayay sala allahu calayhi wasalam weli qobeyskii lama gaarin kadib waa weyse qaadanahayay uma ya'khudu almaa'a haddana biyaha ayuu soo qaadanayo fayudkhilu asaabica farihiisa ayuu gelgelinayay fii usuuli shacri tinta salkeeda meesha hoose oo madaxu madaxa gaarahayo yuu gelgelinahayay farihiisa uma intaa ka bacdi xafana wuxuu soo qaatay u soo qaaday ama uu ku shubay dheh calaa ra'sihi madaxiisa alaaa cafanaatin saddex sacab saddex darsasho iyo saddex qaadasho gacanta uu ku soo qaatay yuu madaxiisa markaa ku shubay rasuulka sal allahu calayh wasalam uma intaa ka bacdi afaada wuxuu ku shubay biyihii calaa saa'iri jasadihi jasadkiisa intii ka soo haray uma intaa ka bacdi qasala rijlayhi labadiisa logood ayuu markaa dhaqay oo markii uu weysa qaadanayay labadii logood ma dhaqin oo lugihii waa uu ka tegay laakiin markii intaa kale uu sameeyey ayuu qasala rijlayhi lugihiisii dhaqay muttafaqun calayhi waa lafdu limuslim baa iskaloo xadiidku waxa uu tilmaamayaa kayfiyada iyo qaabka janaabada looga qubaysto qofku markuu janaabada ka qubaysanayo niyo waa lagama maarmaan gacmihiisa ayuu dhaqayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa ka bacdi intuu biyaha soo qaato ayuu gacanta bidixda ah kula dul shubo yuu farjigu markaa ku dhaqaayay iyo meel allaala meeshii ada iyo waxyaabo kale ay gaareen intaa ka bacdi rasuulku waa weyse qaadanaya sida salaada markaa loogu weyse qaato oo aan lugaha markaa ku jirin kadibna biyihii ayuu nebigu soo qaatayoo intuu labadiisa sacab ku soo qaaday yuu madaxa intuu ku shubay farihiisa yuu timaha hoostoodii salkooda geeyey oona markaa gelgeliyey rasuulku madaxiisa ayuu haddana ku shubay saddex shubniin jasadka intiisa kale ayuu dhaqay kadibna labada lugood ayuu rasuulku dhaqay sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayh wallafdu limuslim baa iskale riwaayadaha qaarkoodu markuu weyse qaadanayay ilaa lugaha uu dhaqayna ayaduna markaa way jirtaa walahumaa waxaa u sugnaa muslim iyo bukhaari fii xadiidi maymuuna uma intaa kadib afraqa calaa farjihi farjigiisa ayuu ku shubay biyihii oo faqasalahu wuxuu ku dhaqay bishimaalihi gacantiisa bidixda ah uma kabacdi daraba biha bidixdii ama gacantii buu ku dhuftay alarda dhulka wa fii riwaaya famasaxahaa bituraabi ciiduu ku masaxay nebiga sal alla wasalam haddii waxyaabo kar iyo waxyaabo kale ay jiraan inay soo gaareen ciiddu haddana ku masaxay sala allahu calayh wasalam wa fii aakhirihi aakhirkiisa waxaa ku sugnaa markuu nebigu dhammeeyey umma ataytuhu kadib waxaan u keenay bay tiri maymuuna rasuulkoo ula imid bilmindiili shukumaan ayaan markaa u keenay wax lagu tirtirto ayaan u keenay faraddahu nebigu waa celiyey sala allahu calayh wasalam ma oggolaanin kama qaadanin wafiihi waxaa ku dhex sugnaa xadiidkii riwaayadda dambe wa jacala wuxuu guda galay nebiga yanfadu inuu ku jafahayo almaa'a biyaha biyadihi gacantiisa ama biyadayhi inuu gacmaha saa isaga jafaya biyihii uusan shukumaan isticmaalin ama mindiil iyo wax tirtirasho ah taasuu markaa nebigu sameeyey qaybtan dambe waxay tilmaamaysaa marka farjiga la dhaqo inuu qofku dhulka ku garaaco amase biyo uu ku dhaqo ama shaabuuniyo saabuuniy wax uu ku dhaqo umma daraba wuxuu ku dhuftay markuu farjigiisii dhaqay gacanta bicdaa kadib biha alarda dhulka wa fii riwaaya famasaxaha bituraabi carraduu nebigu ku masaxay wafii aakhirihi uma ataytuhu bilmindiili mindiil ayaa nebiga u keenay wax lagu tirtirtaa loola jeedaa faraddahu nebigu waa radiyey waa igu soo celiyey oo markaa ma aqbalin walaa waxay dhaheen biyaha ayagoo saa uga socda iyo biyaha cibaadada ah ayuu diidayaa markaa nebiga inuu tirtiro riwaayadaha qaarkood way tilmaamaan mar uu nebigu iska tirtiray iyo maruu diiday labadaba wax mamnuuc ah ma aha laakiin marna waa sameeyey rasuulka sala allahu calayh wasalam oo mindiilkii intuu qaatuu iska tiray marna biyihii waysada oo ay ka tifkhayaan yuu intuu u soo baxay dadka salaada dujiyey wa fiihi wajacala yanfudu lmaaa biyadihi biyadihi inuu kujafku jafaayo uu biyihii saa isaga firdhinaayo ayuu markaa guda galay wacan umi salama radia allaahu canhaa qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulkii allow innii anigu imra'atu naag baan ahay ama islaam ama gabar ama haweene ashuddu ashuddu waxaan adkeeyaa bay tiri oo aan xoojiyey shacra ra'sii madaxayga timihooda ayaan tidcay ama waan dabay afa anquduhu ma u furfurayaa liqusli ljanaabati janaabada qubayskeeda markaan madaxa dabto oo aan si fiican tidicii iyo dufrigii aan markaa u sameeyo ma u furfurayaa markaan janaabada ka qubaysanayo wa fii riwaaya waalxaydati iyo dhiigga xaydka faqaala rasuulku wuxuu ku yidhi gabadhii laa maya innamaa yakfiiki waxaa kaaga filan an taxfii inaad ku shubto calaa ra'siki madaxaaga alaaa xafayaatin saddex shubniin iyo saddex qaadasho inaad soo darsato aad madaxa ku shubto rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo wuxuu tilmaamayaa gabadha muslimaddaa haddii madaxeeda intay xirxirto ay tidicdo ama ay dabado intaa ka bacdi janaabo asiibto janaabadaa asiibtay hadday damacda inay ka qubaysato waxba inaysan waajib ku ahayn inay timaha furfurto laakiin looga baahan yahay keliya inay markaa ku shubto qaadasho biyaha riwaayadaha qaar baa tilmaamay gacanta ha ku xajiso macnaa si ay biyaha hoos u gaaraan ay timuhu markaa gaaraan riwaayadda qaybta labaad waxay ku dartay walxaydati laakiin xaydka fuqahada ama culimo gobol ka saartaa jirta oo dhahaysa waxa biyaha ay saa uga qubaysanaysa gabadha oo timaha loogu talagalay inaysan furfurin waa janaabada keliya laakiin xaydku marka ay ka qubaysanayso inay timaha furfurto taana markaa way jirtaa faqaala laa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaaga filan oo ku kaafinaysaa inaad soo cantoobiso soo qaadda saddex sacab iyo saddex qaadashoo biyo ah kadibna aad madaxaaga ku shubto rawaha muslim baa xadiidkaa wariyey ibnu cumar baa u jawaabi jiray baa layidhi dumarkii inay madaxa furfuraan maralaalla markay qubaysanayaan ama janaaba ama xayd caaishaa loo sheegay ilaahay haw naxariistay tiri ibnu cumar muuna amar inaan madaxa xiirana bay tiri dumarkaa xiirtaana muudho wax kaloo dhiman malehe war wakhtigii nebiga sala allahu calayh wasalam timihiina intaan xadkayno aan janaabada markaan ka qubaysanayno waanu amri jiran in la furo ee saddex sacad in lagu shubiyo saddex qaadasho taasuu nebiguna amri jiray sala allahu calayh wasalam idan umusalama waxay leedahay qultu yaa rasuula allahi waxaan idhi rasuulkii allow innii imra'atun ashud shacra ra'sii waxaan adkeeyaa oon xajiyaa oo aan dabtaa ama tidcaa shacra ra'sii madaxayga timahooda afa anquduhu ma u furfurayaa liqusli ljanaabati janaabada qubayskeeda wa fii riwaaya waalxaydati faqaala laa buu yidhi nebiga innamaa yakfiiki waxaa kaaga filnaanaysaa oo kaaga filan an taxfii calaa ra'siki madaxaaga alaaa xafayaatin inaad ku shubto saddex xafi waa qasacabo soo darshasa inta biyaha la soo qaado markaa lagu shubo walaa waxay dhaheen wacdamaa la yidhi biyaha salka timaha hoostooda in la gaargaarsiiyo ayaa loogu talagalay waa haddii laga yaabo gabadhu timo jilcan inay leedahay oo biyihii daarad iyo hoos ay markaa marbaba aadayaan ama haddaysan saa ahayn oo laga baqa inay timihii hoos uga sii daadigi waayaan biyaha ama ay adag yihiin markaa inay furfurto waaye laakiin wax saa u kala qaaday ma jiro rasuulku waxaanuu tilmaamay inay saddexdaa qaadasho uga filan tahay wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innii anigu laa uxillu uma bannaynin almasjida masaajidka gelitaankiisa lixaa'iطin gabar xayd qabta walaa junubin iyo nin janaabo qaba rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey wasaxa ibnu khusaymana wuu saxiix yeelay laakiin cagsigiisa waayo waharil xadiisku waa daciif oo hadduu sugnaan lahaa wuxuu u daliil cad noqon lahaa gabadha dhiigga xaydka qabtaa iyo wiilka janaabada qaba labadaba inuu masaajidku mamnuuc ka ahaan lahaa laakiin haddaan daliilo kale markaa loo helin xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ama la tilmaamoo la sheegay inuu daciiftinimo markaa ku sugan yahay sidaa darteed baa gabdhaha dhiigga xayd ka qaba inka janaabada markuu ilaahay ka hadlaya subxaana wa tacaala ha u dhowaanina xataa idinkoo junub ah ilaa caabiri sabiil inaad wada gudbaysaan maahane asagoo masaajidkii jiifa ayaa dhacday inuu mutaqaanaa janaabadii asiibtay inuu saa u gudbayo u dhex maraayo amau dhanka wisqaadkii qubayskuu u socdo ilaa caabiri sabiil buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala idan waxaa la tilmaamaa oo kale xadiidkii salaada ciidda bay leeyihiin yay deliilsadaan dadka u diida gabdhaha xayd ka qaba inay masaajidada galaan ee rasuulku uu yidhi xaydkana soo bixiya naagaha dhiigga xaydka qaba kuwa kale soo bixiya dawaatulquduurka soo bixiya gabdhihii maqabyooyinkaa soo bixiya kuwa xaydka qaba ha ka fogaadaano musallahi makaanka lagu tukanayo takbiirtay la qaadayaan waxay kala qaybgalayaan dacwada iyo ducada muslimiinta laakiin gees bay u baxayaan haddii meeshii barxadda ahaa ee musallihii la yidhi ka sugaada oo dhinac u baxa masaajidka waa min baabi wlaa waxyaaba noocaasi loo raaraadiya maahee xadiidkani waa daciif wa canhaa qaalat wa caaisha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid qubaysata ana wa rasuuluullaahi ani iyo rasuulkii allaba sala allahu calayh wasalam min inaa'in waaxidin hal weel baanu ka qubaysan jirnay hal weel baan ku qubaysanaynay takhtalifu waxaa istaafahayay aydiinaa gacmaheenna fiihi weelka dhexdiisa min aljanaabana waan ka qubaysanaynay xilliga aan ani iyo nebiga isla qubaysanaynay leedahay caaisha janaabaan qabay hal weel baana dhex yaala markaabaa gacmaheenna isdhaafaa takhtalifu aydiina fiihi oo markaan aniga ka bixiyana asagaa geliya markuu asaga ka bixiyana anaa geliya macnuhu waa sidaasoo takhtalifu aydiina fiihi weelkii min aljanaabati xaggeedaan ka qubaysanaynay muttafaqun calayh zaad ibnu xibbaan wuxuu ku siyaadiyey wataltaqii waa kulmaayeen gacmaheenna way kulmaayeenoo hal mar baan isla gelinaynay hal marna marka isla bixinayna markuu soo noqonayu gelinayo alla waa soo wa taltaqi marka horena waxay leedahay way isdhaafayeen saa darteed war taaratanna waa suuragal inay isdhaafaan taaratanna waa suuragal inay markaa kulmaan saa darteed baa xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha meesha ku qoran caaisha radia allaahu canha waxay leedahay ani iyo rasuulkii allaba hal weel baanu markaa ka qubaysanaynay hal weyn baa ku qubaysanaynoo gacnaheennaa isku dhaafaayey janaabana markaa waa ahayn waa xadiid muttafaq ah ibnu xibbaan baa ku siyaadiyey gacmaheenna markaa kulmaayey wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna taxta kulli shacratin janaaba tin walba hoosteeda janaaba ahaatay janaabaa ku sugan tin walba hoosteeda ee faqasilu shaar timaha dhaqa waanqulbashara jirhkana nadiifiyo qooya oo biyaha xoog u gaarsiiya rawaahu abu daawuud watirmidiyun wadacafaahu wayna daciifiyeen labadoodaba xadiidku waa daciifiyeen waa abu daawuud iyo tirmidi weli axmed waxaa u sugnaa can caa'ishata naxwu xadii kaasoo kale ah wa fiihi asagana raawin baa ku jira oo majhuul oo markii aan la garanayn asagana qaybtaa dambe waa daciif xadiidkan wuxuu u daliil noqon lahaa inay naaguu timuhu furfuraan haddii ay qubaysanayaan laakiin xadiidkaa waxaanu ku soo tilmaannay inuu saxiix yahay laakiin midkan dhahaya tin walba hoosteeda janaaba ahaatay ee jafka si fiican u dhaqan madaxa faghsilu dhaqa ashacara timaha waanqul bashara jirhkana nadiifiyo qooya oo si fiican biyaha u gaarsiiya abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey laakiin xadiisku waa daciif wali axmed can caaisha naxwu wafiihi raawin majhuul baa ku jira baabu tayamum gabagabaysigii buu baab u yahay waa haddii ciid la waayo biyo lagu waysqaato ama biyuhu ay yaalaan laakiin cillad ay jirto qofka ka mancinaysa inuu biyaha isticmaalo fatayamamuu saciidan tayiba waa gabagabaysanayaa oo ciidduu markaa ku wayse qaadanayaa وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر نبيga أعطيت waxa la isiiyey خمسا شن waxyaabood lam yucطahunna aan la siinin أxad qablii أxad an iga horeeyey hal qof oo ani iga horeeyey oo la siiyey ma jiro nebi ani iga horeeyey oo la siiyey ma jiro anay qaasii ahaayeen o nusirtu waxaa laygu gargaaray buu yihi nebiga birucbi argagax masiirata shahrin bil inta loo socdo hal bil inta loo socdo hadday cadowgaygu maqlaan inaan u jiro inay argagaxaan buu ilahay qalbigu uga tuura subxaana wa tacaala cabsi anaa laygu gargaaray anaa laysiiyo axad ani iga horreeyey oo helay ma jiro meeshaan markuu rasuulku taagan yahay cadowgiisuna ay jiraan meel bil loo socdo oo ay ka maqlaan hal bil meel loo socdo inay wada cabsadaan dhammaantood nusirtu waxaa laygu gargaaray birucbi abcabsi ama argagax masiirata shahrin bilqadarkeedii socodkeeda meel aan u jiro hadday iga maqlaan inay cabsadaan labo wa jucilat waa la yeelay liya aniga alardu dhulka masjidan meel lagu tukado iyo wa tahuuran wax lagu tahaaro qaato meeshaan ku tukan lahaaba arlada layga dhigay biyahan kuwaysa qaadan lahaana waa ayada fa ayumaa rajulin nin kastoo adrakatu ay hareesho asalaatu salaada falyusalli ha tukado masaajid iima dhowa meeshaad ku socota ku tuko biyo ma haysti ciidda ku gebagabayso salaad inay tagtoo dhan baa la diidayaa salaad inay tagtaa la diidaa ummadihii hore warkacuu maca araakiciin waa inay masaajidda ku tukadeen laakiin idinka masaajid ayaa laydinkaga dhigay waa meel walboo lagu tukado iyo tahaaro wax lagu tahaaro qaatoo biyaha ah nin walba waa qof walbaa loola jeedaa nin keligii maaha naagna waa la mid adrakatu salaa ay salaadu ku gashay haleesho oo salaad lay ku dhex qabata meel hadduu socdo falyusalli ha tukado wadakara alxadiid xadiidkii ayuu markaa xusay saddex waxyaabood buu meesha ku sheegay ama labo oo wuxuu sheegay in loogu gargaaray nebiga oo la siiyey ilaahay inuu ugu gargaaray inuu cadowgiisa ay ka cabsadaan bil meel loo socdo iyo in arlada looga dhigay masaajid iyo wax lagu tahaaro qaato waa labo waxaa laysiiya shafaacadii caamka ahayd buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaama marka la tago nebi kasta markuu cudur daarto uu dhaho nafsii nafsii nebiga asagaa aadaaya oo ummadda u shafaaco qaadaaya taana rasuulkaa markaa la siiyey sala allahu calayhi wasalam oo asagay markaa qaasu ahayd waxyaabaha la siiyey ayay markaa ka mid tahay sidaa darteed shantaa waxyaabood ayuu rasuulku ilaahay si qaas ah u siiyey sal اllahu calayh wasalam wafii fii xadiidi xudayfa cinda muslim waxaa ku sugnayd wa jucilat turbatuha waxaa la iiga yeelay turbadeeda waa ciiddeeda wa jucilad waa la yeelay turbatuhaa ciiddeeda lana annaga tahuuran waxaan ku tahaaro qaadano biyo weysaana loogaga dhigay idaa lam najid ilmaa hadaanan biyo helin laakiin haddaad biyo haysata maye waa weysaysanaysaa amaysan biyuhu ku dhibaynin haddaanan biyo helin oo aan biyo weyno waxaana loogaga dhigay waxaan markaa ku tahaaro qaadano wa jucila turbatuhaa ciiddeedaana loo yeelay lanaa annaga tahuuran tahuur baana loogaga dhigay waxaan ku tahaaro qaadano ku weysaysano idaa lam najid ilmaa'a haddaanan biyo helin wa can cali radia allahu canhu cinda axmed waxaa uga sugnaa wajucila turaabu lii tahuuran wajucila waa la yeelay arladii wajucila aturaabu ciida lii aniga tahuuran tahuur ayaa layga dhigay wax biyaha booskooda geli karaa oo markaa lagu dahaaro qaato intaasoo dhan waxay noo tilmaamayaan tayamumka iyo ciidda in lagu weyse qaadanayo haddii qofku biyo uu markaa waayo marnaba inaanan laga maqlin aniga waxbaan waayo cudurdaar salaad maba jirtaba wax salaad cudurdaar ku noqda oo hadda la tilmaami karo allaahuma hadday dhacdo adoo hurday inay hurda ku dhaafto ayadana mar allaala markaa soo kacdaa tukanaysaa haddii kale waad iska fadhido salaadii baad ilowday oo nisyaan baa yimid wa aqimi asalaata lidikri taana mar allaala markaad soo xasuustaad tukanaysaa labadaa xaaladna waa inaysan gabodfal jirin xaloo dhan baad dhafrayso waxaad ku dhafartay oo aad ku soo jeeday wax baas waxaad daawanaysa waxaan qiimo lahayn sheeke aan laguu dirsan baad ku jirtay sahareeye dhafar baad ku sugnayd aan diinta islaamku meelna lugna uga lahayn hurdaa ila tagtay akhlaaq xumo waay waydabdarro lagaa yeeli maayo qof dadaalay oo qalbiga gashtay subaxii inuu tooso caday iyo weyse diyaarsaday ducadii akhriyey dhaqsa u seexday way dhici kartaa inay hurdo la tagto waa inay xaaladahaa jiraan haddii kale wax mashquul ayaad ku jirtayoo waa hilmaamay taana ma laha haddii aad wax ku jirtana shay mubaaxa inay markaa ahaadaan labadaa wixii ka soo haray salaad baa igu qallowday ha dhihin biyaan waayey ha dhihin meelaan ku tukadaan waaye ha dhihin masaajidkaa xidhnaa ha dhihin hadduu masaajidku xidhan yahay meeshaa ku tuko laamiga geeskiisa istaagay ku tuko saasaa lagugu talagalay biyaa weystay dhulkaa ku gabagabayso sidaa darteed ah salaad oo dhan waxa mamnuuca qofku inay markaa ka tagtaba wa can cammaar ibni yaasir radi allaahu canhu qaala bacaniya nebiy nebigaa i diray buu dhahay sal allahu calayh wasalam fii xaajatin buu ii diray dan dan buu rasuulku ii diray xaaje ama baahi uu qabay faajanabtu waan janaaboobay mar allaala markaan socodka ku sii jiray yay janaabayaa siibtay falam ajid ilmaa biyana ma helin waxaad ka fahmaysaa inuu biyo raadiyey laakiin biyo uu waayey muxuu sameeyey marka fatamaraqtu waan galangagtay buu yidhi waan galgaltay fi saciidi bacaadka iyo dhulka saciid waxaa kaloo ldhaha calaa wajhi alard dhulka korkii dhulkan saa ugu galgashay buu yidhi oo wuxuu u qaatay haddii qofka uu waayo biyo booska ciidda la gelinayo sida jidhka oo dhan loo gaarsiinayo biyaha ciiddin saasoo kale la yeelayo sida dameerka rarka marka laga furo ama xayawaanka uu u galaangashto oo kale ayaan u galaangashtay buu yidhi fatamaraqtu waan galgishtay fi saciidi bacaadka kamaa sidii tamaraqu daabbatu daabbadu ay u galgalato oo kale say u galaangalatay ciiddi isugu rafiso oo galan ana sameeyey uma intaa kadib ataytu nabi nebigaan u imid sala allahu calayh wasalam fadakartu waan u sheegay buu yidhi daalika arrintaa lahu rasuulka wixii aan sameeyey faqaala wuxuu i yidhi innamaa kaana yakfiiki waxaa kugu filnaan lahaa an taquula inaad dhahdo biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa taquulubaan marka uu leeyahay nebiga wuxuu ula jeedaa waa ishaaro saan inaad samayso waa sidee uma daraba biyadayhi labadiisa gacmood buu ku dhuftay nebiga alarda dhulka darbatan waaxidatan hal dhufasho keliya hal mar buu dhulka saa ugu dhuftay rasuulka sal alla alayh wasalam uma masaxa ashimaala cala alyumna bidixda ayuu midigta ku masaxay wa daahira kaffayhi iyo wa wajhihi kafaybka inta lulataa daahirkooda waa bannaanka meesha xataa looguma talagelin ee tayamumka waa dhankaa kore ee daahirka ah waa iyo iyo wawajhahu wejigiisa muttafaqun calayh wallafdu limuslim wuxuu ahaa macnaha wallafdu limuslim baa iskale wa riwaaya lilbukaari waxay ahayd wadaraba bikafayhi alarda dhulka ayuu labadiisa kaf ku dhuftay nebiga sal alla caleh wasalam waa labadii gacmood wa nafakha fiihimaa waa afuufay intaa kabacdi ciiddii iyo waxyaaba hadday soo qaadeen oo kale say uga yaraadaan wuu afuufay uma masaxa bihimaa labadii gacmood wuxuu ku masaxay wajhahu wejigiisa iyo wa labadiisa kaf labada kaf ayuu saa markaa ugu masaxay intaasaa kaaga filnaan lahayd qubaysna waa kuu tahay wayse qaadna markaa waa kuu yahay lama rabin inaad galangalato sida dameer marka laga dhigoo kale ma la rabin inaad ciidda saa yeeshoo kale intaasaa kaaga filnayd saasuu markaa rasuulku yidhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofkii biyo waaya wuxuu ku qubaysta ama janaabana asiibta labadaba waa loo isticmaalaa haddii waysaqaad keliya uu yahay oo janaabo aysan ku asiibin iyo waxyaaba qubays waajibiya biyana aad weysa ama ay ku dhibayaan biyaha waxaad isticmaalaysaa ciida waa koo haddii janaabe ay ku asiibto oo qubays aad u baahan tahay qubays iyo wayseqaadba sidii wayseqaadka aad ku samayso kaad ku samaynaysaa intaasaa kaaga filan waad u ujeeddaa ninkaa saxaabigii yidhi biyan waayey markaasaan ciidda isku rafiyey markaa kadib buu rasuulku ii dhahay saa maxaad u yeeshay uma ataytu nabiya fadakartu dalika lahu arrintii baa nebiga u xusaan u sheegay faqaala innamaa kaana yakfiik inamaa yakfiik taana waa jirtaa kutubaha qaarkood innamaa kaana yakfiik waxaa ahaa mid kaaga filan an taquula tii hadalka ma ahee biyadayka labadaada gacmood haakada waa tii ishaarada uma daraba biyadayhi alard dhulkuu ku dhuftay darbatan waaxidatan uma masaxa ashimaala cala alyumna wa daahira kafayhi iyo daahirka kafaynka labada lulata kafkeeda yusaal labada gacmood midba mar ugu masaxay iyo iyo wa wajhahu wejigiisa waa muttafaq lafdiga muslim baa iskale riwaayo bukhaari waxay ahayd wadaraba bikaffayhi alarda labadiisa kaf buu dhulka ku dhuftay nebiga wanafakha fiihima waa afuufay marka uma masaxa bihima wajhahu wa kafayhi tii hore waxay hormarisay darbatan waaxida uma masaxa shimaal cala yumna wadaahir kafay iyo waj gacmahay hormarisay oo waxay dibdhigtay wejiga wax tartiiba kama muuqata keliya laakiin middan baa tartiibtii tilmaantayoo wejigaa horeeya labada kafaa markaa dambaysaa ee ma aha kafka in la hormarinaayo kabacdina wejiga lagu xijinaayo ee wejigaa la hormarinayaa kabacdi baa labada kaf ku xigtaa wax dhibaataa ma laho tartiibtii unbaa markaa uusan isticmaalin oo can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam adtayammumu gebagebaysigu iyo tayamumka ama booraysigu darbataani waa laba dhufasho laba dhufasho waayo laba darbi inuu sameeyo darbatan darbo oo lilwajhi wejiga loo dhufto iyo wadarbata lilyadayn iyo darbo kaloo labada gacmood ah ila almirfaqayni ilaa socolada markaa laga gaaro rawaahu addaaru qudniy baa xadiidkaa wariyey wasaxaxahu laamima way saxiix yeeleenoo waxay tilmaameen waqfahu xadiidku inuu mawquuf yahay mawquuf inuu ibnu cumar ku yahay uusan nebigu gaadhsiisnayn xadiidka asaga fahamkiisa uu yahay uu sidaa yeelay gebagebaysiga iyo tayamumka marna waa lagu dhufanayaa buu yidhi oo wejigaa la marinayaa mar labaad baa haddana lagu dhufanayaa oo gacmaha markaa la marinayaa ilaa waxaana la gaarsiinayaa mirfaqaygu xadiisku waa daciifo ama waa mawquuf ibnu cumar fahamkiisa ah xadiiskii u saxiixsanna waa midka camaar ibnu yaasir ee nebiga uu ku tilmaamay kayfiyada iyo qaabka tayamumka marka qofka muslimkaa sidaa hore ayuu markaa u tayamumaya una gebagabaysanaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alsaciidu saciid saciid waxaanu soo tilmaanay hadda calaa wajhi lardi loola jeedo way dhici kartaa ama ciidda lagu beeraysto waduuqu lmuslimi waa qofka muslimkaa weysadiisa waduuqu lmu'minna wuu jiraa dubaha qaarkood oo muslim ama qofka muslimkaa wixii weyse u ahaa waaye ama mu'minkaa wain lam yajid ilmaa xataa hadduusan biyo helin cashra siniin toban sano toban sano xataa haddaad biyo weyso hadhiina anigu bil iyo laba bil baa biyo waayay waa iska joojinayaa waxaad ku booskiisa kuu gelaya inaad tayamumto faidaa wajada almaa'a hadduu biyo helana falyattaqi illaah ilaah ha ka cabsado hadduu biyo helo qofkana rabbi ha ka baqa oo walyumisahu ha taabsiiyo basharatahu jirhkiisa isticmaal biyihi waa joojinaysaa mar haddii biyo la helo cilladda aad u gabagabaysanaysayna biyo aad weyse ay ahayd laakiin haddii cilladdu ay ahayd xanuun jiray oo taa xaalada adu sida ilaah tilmaamay wain kuntum mardaa aw calaa safar haddaad tihiin kuwa jiran ama safar markaa ku jira fatayamamuu saciidan tayiba cudur baa jiray biyihii waa yaalaa waa mawduuc kale laakiin qofka cilladiisu ay ahayd cilladii keentay inuu booraystow ciidda isticmaalo hadduu biyihii helo ilaahi ha ka baqa subxaana wa tacaala jirkiisana ha gaarsiiyo ha taabsiiyo ha weyse qaato qubays haddii laga rabayna ha qubaysto sidaa ha sameeyo rawahu lbazaar baa xadiidkaa wariyey wasaxaabi bnu khataanna xadiidka wau saxiix yeelay walaakin sawara addaara qudniyu irsaalahu xadiidku irsaalkiisa ama mursalnimadiisa inuu mursal yahay ayuu tilmaamo xadiidku waa xadiid wanaagsanoo markaa lagu dhaqmaayo wuxuuna tilmaamayaa saciidka ama dhulka ama saciidu inay tahay qofka muslimkaa weysadiisa waa goormee wa in lam yajid ilmaa hadduu biyo waayo uusan biyo helin cashara siniin xataa hadday gaabto haddii laakiin uu biyo helo biyaha ha isticmaalo rabbi ha ka baqo jirhkiisana ha gaarsiiyo waliyumisahu ha taabsiiyo oo ha ku dhaqo basharatahu basharadiisa walitirmidi waxaa u sugnaa can abi dar naxwu xadiiskaasoo kale ah wasaxaxahu wauna saxiix yeelay idan gebagabaysiga iyo tayamumka iyo ciiddoo lagu wisqaatay inuu mashruuc yahay yuu xadiidku markaa tilmaamayaa wa can abi saciidin alqudri radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja rajulaani laba nin baa baxday fii safarin bay aadeen fa xadarat asalaa salaadiina waa la gaahay salaadiina way soo gashay walaysa macahumaa maa micagoodana biyo ma aha dhib kalaa yimid haddana waa laba nin safar bay aadeen oo waa xilligii rasuulkoo waa laba ninoo saxaabada nebiga ka mid ah mar allaala markay safreen oy safarkii u baxeen kharaja rajulaani laba nin baa tagtay fii safarin safar bay aadeen faxadarat isalaatu salaadii baa soo xaadirtay walaysa macahumaa macigoodii la jirkooduna maaun biyo ma ahaanin maxay sameeyeen fatayammamaa way gebagabaysteen way booraysteen saciidan tayiban bacaad nadiif ah fasallayaa wayna tukadeen waa tukadeen labadoodiiba uma intaa kadib wajadaa waxay heleen almaaa biyihii fi lwaqti waqtigiioo la joogo salaaddii markay ka baxeen wakhtigiina dhammaanin yaa biyo la helay faacaada wuu ku soo celiyey axaduhumaa midkood alsalaata waalwaduu'a salaadii waysqaadkii wuu soo celiyey uu ijtihaaday wuxuu yidhi bacdamaa weyse la'aan aad tukatay aadba tayamumtide wakhtigiinna la joogo weyse qaado salaadiina ku soo celi walam yucid ilaakharu kii kale kuma soo celina asaga wuxuu yidhi khalaas maxaa kugu soo celi maxaa ugu soo celinaysaa maxaa loo yidhi halla tayamumta maxay ahayd waa wax mashruuca khalaas salaaddii way kaa dhacday way kaa dhammaatay kuma soo celinin uma atayaa waxay u yimaadeen labadoodiiba rasuul allah fadakaraa daalika arrintaa bay u sheegeen lahu rasuulka sala allahu calayh wasalam arrintii ay sameeyeen bay u sheegeen faqaala wuxuu ku yidhi nebiga liladii kii lam yucid aan soo celinin asabta sunna sunnadii baad asiibtay sidii la baad yeeshay buu dhahay rasuulka sal alla alayh wasalam asabta waad asiibtay assunnata sunnadii waajazataka waajzataka way kaa guday salaatuka salaadaada salaadaadana dhib kuma jiro wa qaala lilaakhari kii kale wuxuu ku dhahay laka alajru maratayn adi laba mar baad ajir leedahay rawaahu daawuud wanasaa'iyu muxuu tukaday salaadna wuxuu ku tukaday tayamum salaadna wuxuu ku tukaday waysaqaa waa ijtihaado wuu dadaalay weliba qofku markuu ijtihaado uu haddana gafo ajir buu markaa leeyahay laakiin laba ajir baa ninkaa la siiyo ilaa laba salaadood buu markaa tukaday abu daawuud iyo nasaa'i baa xadiidkaa wariyo wuxuu tilmaamayaa sida rasuulku uu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam hadday arintaa kuugu dhacdo oo aad waxaa samayso kadibna aad wixii markaa hesho way kaa gudday asabta sunna sunnadii waad asiibtay buu dhahay nebiga wajaza'tak wayna kaa gudday oo way kuu jirtaa salaatuka salaadaada kii kale rasuulku wuxuu ku dhahay laka alajru maratayn adiga laba jeer baad ajir markaa leedahay can ibni cabbaasin radia allahu canhuma fii qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisa caza qaalib ahaa oo wajalla weynaayay asagoo fasiraaya oo tilmaamaya waxa loola jeeda wain kuntum mardaa aw calaa safarin haddaad tihiin kuwa xanuunsan ama aatiin kuwa safar ku jira qaala wuxuu yidhi idaa kaanat hadday ku sugan tahay ama ay ku sugnaatee birajuli qofka aljiraaxatu dhaawac oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ah ilaahay jidkiisa lagu dhaawaco qofka iyo walquruuxu ka soo bax ama nabro iyo boog oo fa yujnibu uu janaaboobo oo fa yakhaafu uu ka cabsado an yamuuta inuu dhinto in iqhtasala hadduu qubaysto tayamam waa gebagabaysanayaa aayadda saasaa loola jeedaa buu markaa leeyahay oo wuxuu tilmaamayaa ibni cabaas aayaddaa wain kuntum marda ow calaa safarin hadday dhacda nin inuu baxo kadibna uu aado uu aado jihaad oo fii sabiili illaahi ah amase ay boog iyo nabar iyo waxyaaba noocaasay ka soo baxaan intaa kadibna uu janaaboobo kadib haddii uu qubaysto uu ka cabsada inuu dhinto qofka wuu tayamumayaa gabagabaysi ayuu markaa la imaanaya rawaahu addaaru qudniyun mawquufan isagoo mawquuf ah wa rafacahu albazaarna xadiisku wuu rafacayo xagga nebiguu kor u qaaday wasaxaxa ibnu khusayma iyo walxaakimu ayaguna waa daciifiyeen laakiin waa looga horyimidoo xadiisku daciif ayaa la yidhi oo haddii mtaqaanaa qofka xadiiska macnaha sidiisaba ama waxyaabaha uu tilmaamayo qofku maalan biyibuu ka cabsaday waxaa ku dhacay inuu biyo waayey nabar iyo dhaawac u diidaya biyaha haddii ay gaaraan ee uu qubaysto kabacdina uu u dhinto uu ka cabsanaya haddii arrimooyinka ay markaa yimaadaan marka wuu tayamumi karaa waa gebagebaysanayaa oo nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa la tilmaamay baa inuu koox diray kooxdii marka uu dirayna nin ka mid ah ayaa dhaawac xagga maskaxda soo gaaray maskaxda markuu ka dhaawacmay oo habeenkii la jiiftou ninku isku janaaboobay subaxii markii la gaaray buu nimanyo intuu saxaabada saaxiibadii u sheegay dhaawacanna waa igu yaalaa janaabana waa i asiibtay maxaan sameeyaa su'aal buu marka weydiiyey waxay deen bacdamaad biyo heli karto ooba biyo meesha yaalaan inaad qubaysato kuma ogolin waa inaad qubaysataa ninkii waa qaatay amarkii oo waa qubaystay biyaha maskaxda ka galay ninkiina waa dhintay rasuulka sal allahu alay waslam markii loo sheega buu dhi qataluu qatalahum ullah ninka way dileen allah dilee nebigii kaa kule ma jeedo laakiin waa sajri uu ku canaananayo waxaadan garanin maxaa jawaabteeda kuu geeyey qofka carabka la daawis waa inuu su-aasho buu yidhi wad ujeedaa wain kuntum mardaa aw calaa safar buu ilaa soo dejiyey maxaa ka horreeyey manaa fatayamamuu saciidan taybu ilaa soo dejiyey maxaa ka horreeyey marad iyo safar ninkana dhaawaca markaa ku yaala sidaa darteed qofku haddii arrimooyinka ay yimaadaan waa loo ogolya inuu tayamumto laakiin xadiidku waa daciif wacan cali radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu yidhi waa cali inkasarad waxaa jabtay ixda zanaya labadeeda lafgacmood mid ka mid ah waa labadaa lafood ee gacanta meeshaa ku taalla marka saacadda la xirtay qamiiska iyo shaarka iyo meeshuu ku egyahay labadaa laf mid ka midaa jabtay inkasarad wacajabtay ixda zandaya labadayda sandayd mid ka mid ah fasa'altu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan su'aalay sala allahu calayh wasalam saan u wisqaadan lahaa fa amaranii wuxuu i amray an amsaxa inaan masaxo cala aljabaa'iri jabaa'irka korkiisa waa kabka iyo waxa saaran iyo jabka korkiisa ilan waxbaa la saaraa ama faashid baa lagu duubaa ama waxaa lagu duubaa macnaa waxyaaba mataqaanaa qofka lagu kabo kaa korkiisa rawahu ibnu maaja baa xadiidka bisanadin ku wariya isagana sanadkaasoo waahin jiddan waahin daciif ah jiddan daciiftina xoog u daciifa weliba daciif waayo xadiidka hadduu sugnaan lahaana wuxuu tilmaami lahaa in jabarka korkiisa markaa la masaxayo waynoo imaan doontaa ka kala fiiri wa can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhu fi rajul ninkii alladii shujala la daqray faqhtasala qubaystay oo famaata dhintay inamaa kaana yakfiihi waxaa ku filnaa an yatayamama inuu tayamumo inuu tayamumo ayaa kaga filnayd wayacsiba uu xiro calaa jurxihi dhaawaciisa qirqatan qirqad inuu markaa ku xidha cala uma yamsaxa calayha uu dusha markaa ka masaxo wayaqtasil uu dhaqo saa'ira jasadihi jirka intiisa kale rawaahu abuu daawuud baa xadiiskaa bisanadku wariye asagana fiihi dacfi uu ku jiro wa fiihi ikhtilaaf calaa ruwaati rawaadiisa ikhtilaaf baa ku jiro oo xadiidku waxaa la yidhaahdaa gobolka mid ah ayaa saxiixa inta kalena ma aha inamaa kaana yakfiihi an yatayamam waxaa ku filnaa inuu tayamumo inuu weyse qaata macnaha inuu tayamumto marka uu gebagabaysto intaa six baa la yidhi ama inuu saa yeelo jurxiga uu xiro jurxiga uu kormariyo intaa waxay dheen fuqahada ama muxadisiinta intaa waa daciif saa darteed qofku mar allaala markii uu ku yaalo wax dhibaya biyaha maradka ilaahay tilmaamay fatayamamuu saciidan tayb buu kusoo gebagabeeyey subxaana watacaala idan qofka markaa gebagabaysi ayaa markaa looga baahan yahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka mid ah allah yusaliyanna inuusan ku tukan alrajulu qofka bitayamumi way gebagabaysiga ilaa salaatan waaxidan hal salaad keliya ma ahay markaad gebagabaysato hal salaad baa lagu ogolyahay uma intaa kadib haddana yatayamam wuu gebagabaysanayaa lisalaati اlأkhraa salaada kale rawaahu addaaru qudniy baa xadiidkaa wariyey biisnaadin daciifin jiddan asagana xadiiskuna waa daciif oo qofka wuxuu u gelayaa wayse booska biyaha wixii biyaha kuu qabanayo kuu qabanayaan intaad ku tukanaysa biyaad ku tukanaysaa wixii weysada kaa jebinaya markaad ciidda ku isqaata kaa jebiyaa saa darteed hal salaad keliya lagu tukanayaa kabacdi haddana salaada kale waa loo gebagabaysanayaa yuu xadiidku tilmaamay laakiin xadiidku waa xadiid daciif ahoo bacdamaa rasuulku uu ku tilmaamay ama uu yidhi waa waysada qofka mu'minka ah ama muslimka ah biyaha booskiisuu kuu dhigmayaa waad ku weysqaadanaysaa xataa haddii toban sana qofku uu biyo waayo waanu soo tilmaanay marka taasuu qofku markaa samaynayaa baabulxayd xaydkii buu baab u yahay xayd saylaan baa la yidhaahdaa waa dareere ka yimaada farjiga dumarka ah wuxuuna ka soo baxaa dhiigga xaydka ah maxalka ugu shisheeya ee mataqaanaa dumarka farjigooda ah waa dhiig yimaada cinda sixa wakhtigay gabadho caafimaad qabto dhiigga xaydku kuma yimaado owlaad dhalanaysa sababteeda xanuunna kuma yimaado laakiin waa arrin ilaahay ku dabeeceeyey calaa banaati aadam sida noo imaan doonta caaisha dhiig ku dhacay ayadoo sariifo joogtaa waa oysay rasuulkaa yidhi maxaa kugu dhacay ma caadootay haabay tidhi ha oyni buu waa arrin ilaahay ku dabeeceeyo ku khalqay calaa banaati aadam aadam gabdhihiisoo dhan waxaa la sheegaa xataa xaawa inuu ku soo dhacay culimmada kamida ah waxay yidhaahdaan wuxuu ku bilowday gabdhihii reer bani israa'iil ciqaab ahaan baa looga dhigay war sugan ma aha saa darteed banaad aadam oo dhan ayuu ku dhacaa oo ilaahay ku khalqay subxaana wa tacaala sagaal sano ku bilowdaa bay fuqahadu yidhaahdaan dhiigga xaydka gabar sagaal sano gaartay dhiigna u yimid waa dhiig xayd ah sagaal sana wixii ka yar dhiiggii yimaada waa dhiig fasaad ama waa dhiig jira ah saana markaa waa la tilmaamaa inta uu haayo ma sugna inta uu labada dhiig u dhexaysa ma sugna xilliga uu go'o iyo xilliga uu bilowdana wax cad oo la sheegay ma jiro ilaa dhowaydkaa maahane waktiga uu go'o islaan hadday da' gaarto inuu dhiiga ka go'a macruuf ah laakiin ma jiro da' mucayan oo la dhihi karo da'daa markay islaantu gaarto ama gabadhu dhiigu ka go'a maalan haddii ooyo ay sagaashan sano gaarto ama lixdan sano dhiigna u yimaado xayd waay waayo ma jiro wax la yidhi da'da haddii la gaaro yuu dhiigu xayd ku dhammaadaa xayd marka xaaladiisu waa sidaa wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi ina faadimata binta abi xubaysh gabadha faatima binti abi xubaysh la yidhaahdo kaanad waxay tustaxaadu gabar la shubo macnaha dhiig furankaa hayn jiray dhiig dureerka faqaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi inna damma alxayd dhiigga xaydkee caadada damu aswadun waa dhiig madow dhiigga xaydka waxaa lagu yaqaanaa waa madow dhiiga kan la mid ma aha yucraf waa la gartaa oo waa la yaqaanaa dhiigga xaydka ee madow inuu dhiig xayd ah yahay waa la garan karaa fa idaa kaana hadduu yahay daalika kaa midka kaa socda hadduu kaa yahay fa amsikii can isalaa salaada ka joogsa buu dhahay nebiga ha tukani faidaa kaana alaakharu mid kale hadduu ahaado faidaa kaana hadduu ahaado ama uu yimaado alaakharu mid kale oo kalarkii isbedelo fatawada'ii wayse qaado wasalli tuka buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam rawaahu ba baa xadiikaa wariyey wاnisaa'iyu wasaxab ibn xibaan wuu saxiix yeelay wاlxaakim wastankara abu xaatim baa xadiidka inkiray laakiin xadiidku waa daraja xasan ah wuxuu tilmaamayaa dhiigga xaydku inuu dhiig madow yahay waa la yaqaanaa gabdhaha haddii dhiigga kalarada ay kala yaqaanaan istixaadana ay tahay intuu dhiiggu madow yahay waa xayd hadduu isbedelase waa ka go'ay way tukanaysaa horayna waan usoo marnay wa fii xadiii asma binti cumays xadiidkii asma binti binti cumays asma binti cumays waa jacfar baa qabi jiray wuu ka dhintay waxaa guursaday abibakr bali radi allahu canhu ka dhintay gadaalna cali baa guursaday cinda abi daawuud abi daawuud agtiisa waxaa ku sugnaa waltajlis ha fadhiisato gabadha fii mirkanin baaf bay ku fadhiisanaysaa inta baaf la keeno ha ku fadhiisata baaf biyo lagu shubay markay ku fadhiisato dhiiggii iyo biyihii markay is arkaan waxbaa soo baxaya marka faidaa ra'at hadday aragto sufratun sufro hadday aragto wax boorboor ah ama dhiig jaalojaallo oo kale fowqa almaa'i biyaha korkooda faltabtasil ha u qubaysata liduhri waalcasr quslan waaxidan way qubaysanaysaa qubayskaa waxay ku tukanaysaa duhri casr wa haddana ha u qubaysata lilmaqrib waalcishaa quslan waaxidan hal qubays keliya wa lilfajri salaada subaxna quslan qubays wa way u wisqaadanaysaa fii maa bayna dalika inta udhaxaysa intaa u dhaxaysa macnaha intay qubaysatay duur ku tukatay waysqaadato salaada casirkaa ma qubaysanaysay qubayska horey ku soconaysaa intay waysqaatay casir tukanaysaa haddana haddana way qubaysanaysaa maqribka way weysqaada maqhribkay tukanaysaa ceshana way weysqaadanaysaa watatawada fii maa bayna dalika intaa u dhaxaysa xadiidka wuxuu tilmaamayaa kayfiyadday isticmaali karaan dumarka dhiig istixaadada markaa qabaa weli waxaa loo baahan yahay in si fiican loo hubiyo inuu dhiiggii go'ay hadduu weli madow yahay ama sidiisii uu yahay waa maya waxaa si loo hubiyo inta baaf la keeno biyo lagu shubay ku fadhiisato yaa wixii soo baxay ee biyaha korkiisa sufro hadduu yahay dhiig kalaran oo boorbooran marka waxay samaysaa waa ogaanaysaa inuu dhiigii go'ay laakiin madowgiisii hadduu yahay weli way sugaysaa wacan xamnata binti jaxshin qaalat kuntu waxaan ahay bay tihi kuntu ustaxaadu mid la shubo xaydatan xayd ama dhiig kaiiratan ama kabiiratan kaiiran ee fara badan shadiidatan oo daran macnaha dhiig aad u xanuun badan oo shadiid ah oo haddana fara badan ayaa ka socday xamna fa faataytu nabiya nebigaan u imid sal alla caleh wasalam astaftiihi anigoo fidya weydiinaaya waxaan rabay rasuulka inaan su'aal weyddiiyo oon jawaab ka helo faqaala wuxuu ii yidhi innamaa hiya kaa rakdatun waa haraati oo min ashayaani shaydaanka xaggiisa ka ahaaday dhiigga istixaadada waxaanu soo tilmaannay maxalka ugu soo sokeeya ee farjigu ka yimaadaa waana cirqi iyo xidid go'ay shaydaankaa xaasinimo darteed intuu gabadha uu rabo inuu uga ciyaaro cibaadada yuu ragdi ku dhufanayaa hal mar buu darbaynayaa markaasuu dhiig soo daadinaya marka dhiiggaasa laga yaabaa intuu rabbi doono inuu socdo marka waxba ha uu arkin waa ragdii haraati oo shaytaan xaggiisa ka ahaaday fataxayidii isxaydhsii waxaad iska dhigtaa gabar xayd qabtaa sittata ayaamin lix maalmood aw sabcatan ama toddobo gabadhaani ma taqaano maalmo uu dhiig hayn jiray ama bilowgeedii dhiiggaba istixaadi xeyd baa isku bilowday mana laha oo mataqaana kalan ay markaa ku kala socdo maxay samaynaysaa sida rasuulku tilmaamay waxay iska dhigaysaa naag xayd qabta soonka iyo salaada iyo wixii loo diiday ka tegaysaa sittata ayaamin aw sabca uma qtasilii qubayso fa ida stanqa'ti haddii aad nadiif noqoto oo aad daahir noqotona fasallii tuko arbacatan wacishriina aw alaaatan wacishriin afar iyo labaatan ama maalmood hadday toba maalmood xisaabsatana bisha meeqaa ka dhiman hadday la xisaabsatana bisha waxaa ka dhiman saasay markaa u kala fiirinaysaa macnaha waxaa tukataa buu dhahay nebiga aw saa markaa sameey wasuumii wasalli soon oo tuko xataa dhiigiya socdaa waayo intii maalmood ee xaydka way tirsatay fa inna dalika yujziya kaasaa kaa gudaye wakadalika saasna samey fakadalika sidaa wakadalik fafcalii samey waa kamaa taxiidu nisaa waa sida ay dumarku u xaydaan sida qaalibka ah waa toddoba maalmood ama waa lix maalmood faidaa qawayti haddaad kari kartood awood u leedahay an tu'ahirii inaad dib u dhigto alduhra salaada duhur oo wa aad soo dedejisa alcasra salaada casir uma takhtasilii aad u qubaysato xiina tadhuriini markaad ka daahir noqoto oo wa aad tukato alduhra waalcasra jamiican ayagoo wada jira samee uma intaa kadibna tuakhiriini aad dib u dhigto almaqrib oo tucajili alcishaa maqhribka aad dib u dhigto cishaa soo dedejiso uma taqhtasiliin aad u qubaysato watajmaciin aad kulmiso bayna asalaatayn labadaas salaad baynkooda fafcalii samay buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam wataqtasiliini aad u qubaysato maca subx oo watusaliin subaxana keliga intaad u qubaysato aad markaa tukato qaala wuxuu yidhi wahwa midkan ayaa acjab اlamrayn labada amar midka loogu jecel yahay loogu cajab gelin badan yahay ilaya xaggayga kan waaye rawahu lhamsa xadiidkaa warisay ila anasaa'i maahane wasaxahu tirmidi wuu saxiix yeelay waxasanahu lbuqaariyun buqaarina wuu xasaniyey waa soo sheega xadiisku waa xasan kudhaqan buu markaa leeya wuxuuna tilmaamayaa dumarka dhiiggii saxaabada ku dhaca waa rigdadaa iyo araatidaa shaydaanku uu sameeyey xaaladiisaa sidaa intaa ka bacdi gabadhu habkan uu rasuulku amray ayay samayn kartaa oo intay labada salaadood isku soo dhowayso ta'akhir iyo tacajul maxaa loola jeedaa waa jamcu suuri baa la yidhaahdaayo mar allaala marka uu duhurku gebageba yahay casirkuna uu soo gelayay tukanaysaa labadii saad baysaa ku jamcinaysaa duhurkii wakhtigii dambay dukatay casirkiina wakhtigii ugu horreeyey saasay markaa ku jamcisay maqhribkii cishaa'igana saasoo kale subaxana keligii tukaa la yidhi wa can caaishata radi allahu canha anna umma xabiiba binti jaxshin ayaa shakad sheegatay ilaa rasuulillaahi rasuulkii alleh waxay u sheegatay sala allahu calayh wasalam addamma faqaala wuxuu yidhi nebiga umqufii nagow sug qadara maa kaanad taxbisuki inta uu ku hayn jiray xaydatuki xaydkaaga in la eg manaa gabadhan waxay taqaanaa maalmaha u dhiigu hayn jiray tii hore maxay taqaanaa midabka midda hadda aan soo marnay waxba uma taqaano saasaa loo kala xogmiyaa marka gabdhaha dhiigga istixaadada qabaa hadday midabka yaqaanaanna intuu midabkay ogaayeen uu yahay waa xayd hadduu isbeddelana xaydku waa dhammaaday gabdhaha yaqaana aan waxba aqooninna waa kuwa haddaan soo tilmaanay lix maalmood ama toddoba maalmood bay isxeed tan maalmaha taqaanana waa tanaa rasuulku wuxuu ku yidhi um umkuhii nagow qadara maa kaanad intay ahayd taxbisuki mid ku xabista ama intuu ku han jiray xaydatuku xaydkaaga uma qtisilii qubayso fakaanat tabtasil likulli salaa waxay mid salaad kasta u qubaysataa nebigu ma farin sal alay wasalam marka ugu horreeya dhiigguu ka goay qubaysanaysaa laakiin maxaa la amray sida noo soo socotaa inay salaad u waysqaadato gabadhan ayadaa qubaysan jirtay ayadaa door biday arrintaa fakaanat taqhtasilu likulli salaa rawa muslim baa xadiidkaa wariyey salaad kastay u qubaysanaysay wa fii riwaaya lilbukhaari watawada'i u wayse dhahay nebiga likulli salaa wahiya liabi daawuud iyo wakayrihima min wajhin aakhar ku soo saaray dariiq kale marka inay salaad kasta u wisqaataan ilaa xadadkoodu waa xadad markaa daa'im ah wacanhu mucaiya radi allahu canha qaalad waxay tihi kunnaa waxaanu ahayn laa nacudu kuwaanan ku tirinin alkudrata kudrada waa calowga dhiigga lagu magacaabo dhiigga caruncarunka ah iyo wasufrata midka boorlaha ah ee boorboorka leh bacda duhri markaan daahir noqono kadib shay-an waxba kuma tirin jirin rawahu lbuqaari waa xadiidka wariwa abu daawuud wallafdu lahu abu daawud baa iska leh oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa gabdhuhu hadduu dhiiggi ka go'o oo ay qubaystaan yaa laga yaaba mar gool kamida waxyaaba inay ka yimaadaan carun carun ah wax dhibaataa ma laha waad iska dhaqaysaa waadna tukanaysaa saa darteed waa bishardi marka hore in la helo inuu dhiigu go'ay laba calaamad oo waaweyn bay ku garan kartaa baa la yidhi gabadhu inuu dhiigga ka go'ay midda koowaad maxalka dhiigga ka soo baxayoo qallayl noqdaa arrintaa hadday aragto gabadhu waxay ogaan kartaa inuu dhiiggii ka go'ay daar inay u degdegto iyo xoor cad inay timaado waa xumbac oo kaloo cad inuu soo baxo taana waxay ku ogaan kartaa inuu dhiiggii markaa ka go'ay labadaa arrin haddii la helo oy gabadhu qubaysato boorboorka iyo carmca carurka iyo laba maalmood kadib dhiigii yimaado biyo biyaha ku jira iyo waxba laguma tiriyo umacatii waxay leedahay maxaan ahayn mar allaala marka ay naga yimaadeen dhiigga calowga ah ama midka boorbooran markaan daahir noqono waa markuu dhiigu go'o kadib hadduu yimaado waxba ku tarin mayso qubaysna lagu soo celin maayo wa can anas radi allahu canhu ana alyahuuda yahuudu kaanuu waxay ahaayeen idaa xaadat ilmar'atu gabadhu haddii dhiigga caadada uu ku dhaco lam yuwaakiluuha waxba lama cuni jirin bannaanka waxa loogu dhisi jiray daaf yar looma dhowaan jirin waa la fogayna iyadoo dhanba fa qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi isnacuu kulla shay wax kasta ku sameeya gabdhaha dhiiga caadada qaba ila nikaax jimac mooyaane galmo un ka daaya rawa baa xadiidkaa wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa gabadha dhiigga caadada qabtaa meesha dhiiggu uu ka imaanayo dhiiggaasa najaasa maahee inta kale waa daahir dharkay dhaqda waa lagu tukanayaa cuntaday karaysa waa la cunayaa wax allaal waxay samaysa waa nadiif rasuulka sal alla alay slm way noo imaan doontaa caaisha radi allahu tacaala canha iyadoo dhiig caado qabtaa ayuu la mubaasharayaa eeisoo ah, waxay leedahay rasuulka intuu jilbahayga ku jiifto ayuu qur'aanka aqrinaayay waa ana xaa'id anoo xaa'id qabaa lafta hilibka meeshaan ka goosta wuu ka goosan jiray waa ana xaa'id haraabka meeshaan ka cabo aka meesha afka aan sare dhareerkaygu ka cabay waa ana xaa'id annabii aan qabo maanta iga dhaqaaqa lagu leeyahay waa la burinaa gabadha inta marre marti laga arca naag caado qabtaa ku neebsatay iyo wixii markaa la marka taasaa markaa mamnuuc yuhuuddu waxay ahaayeen gabar xayd qabtaa wax lama cuni jirin lama cabi jirin waa la fogayn jiray bannaanka ilaa dhiigu ka go'o laakiin saa ha yeelina dadka muslimiinta ilaa ilaahay uu soo dejiyey wayas'aluunaka can ilmaxiid qul huwa adan factazilu nisa'a fi lmaxiid markay xeedku qabaan ka fogaada waa waqtiga dheer xaadkuu jiro falaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina waa meesha dhiigga ka soo baxayo xataa yadhurna waa muddada xaydku ay markaa qabaan faidaa tadaharna faatuuhunna min xayu amarakum allah markay daahir noqdaan markaa uga imaada meeshii rabbi idinka amray saasuu markaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo waxaa la tilmaamayaa labada daahir ee ilaahay tilmaamay oo e, ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala ka fogaada ee meesha ay dhiigga e, meesha dhiiggu imaanaya waa adii qurune factazilu nisa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yatahurna waa ilaa ilaw dhiiggu ka go'o faidaa tadaharnana ibn cabbaas wuxuu dhaha inay ka qubaystaan macnaha waa inuu dhiiggana go'o qubaysna markaa yimaado intaa inaad sabirtaa baa loola jeedaa isnacuu kulla shay wax kasta ku sameeya ila nikaax nikaaxa waa jimaaca laba ninoo saxaaba ama saxaabi nebiga la jooga wuxuu rasuulkii allow markii aayaddan soo degtay yuhuud way caroodeen way ka xanaaqeen maxaaba ninkaa mar kastana khilaafaaya markaasay dheheen rasuulkii allow jimacna aan ku darno xoogaa u xanaaqaaneen si ay xoog ugu caroodaan rasuulka xoogaa uu carooday sal alla alay wasalam intaa kadib baa cana loo keenay caani buu siiyey sida riwaayadaha qaar ay tilmaameen raggii waxay gartay inuusan rasuulka u xanaaqsanayn ay ka wadeen keliya yuudin si fiican loo caraysiiyo isnacuu kulla shay wax kasta ku sameeya ila nikaax nikaax mooyaane nikaaxana waa jimaaca laga wadaa wacan caaisha qaalat kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam ya'murunii mid i amro ayuu ahaa inaan hoos wax ka xirto faatairu markaasaan faatasiru waxaan qaadanaya gorgorad fa eh, yubaashirunii wuu taataaban jiray marka wuu igu istimtaaci jiray wa ana xaa'id anoo dhig xayda qabaa wax kastaad ku samayn kartaa wax laguu diidan yaha waa jimaaca keliya jirkaad ku istimtaaci kartaa inta kale waad la sheekaysan kartaa dhabarkaay ku seexan kartaa jirkaad ku seexan kartaa rasuulku wuxuu i amray inaan hoos xirto macnaha inta dhiigu ka imaanayo in wax ku daboosho faataziru markaasaan gorgorodaysanayay hoosna wax ku xidhanayay izaarka wixii hoos lagu xirto fa yubaashirunii markaasuu ila mubaasharayay rasuulka mubaasharka waa jirhkoo istaabta weliba isagoon kana dhar wadanin kana dhar wadanin saasuu markaa rasuulku sal alla alih wasalam samaynayay bay tiri caaisha mar gabdhaha markay xayd qabaan waa lagu istimtaaci karaa gabadha xaaskaaga ah intay xayd qabto ka fogow sariirtoo la kala faqsadaa ilaa kuwa fuqiin baa maanta jira ragga gobol ka mid ah dhul seexanayaa xeyd bay qabtaa maya la seexo la mubaashar ku istimtaac waxaasoo dhan waa lagu ogolaya muttafaqun calayh wacan ibni cabbaas radi allahu canhuma can اnabiy sal alla alay waslam fi ladiikii ya'tii u tegahayay imra'atahu naagtiisa jamaac ahaan wahaya xayd ayadoo dhiig qabtaa qaala rasuulku wuxuu dhahay yatasadaqu bidiinaarin diinaar ha sadaqaysto aw nisfi diinaar ama diinaar nuskiisa rawaahu hamsa xadiidka warsida saxaw xaakim oo ibnu uu saxiix yeelay wa rajaxa kayruhumaa labadooda intii ka soo artay waxay rajaxeen waaqfa u xadiisku inuu mawquuf yahay laakiin xadiisku waa xadiis saxiixa wuxuu tilmaamayaa qofkii dembigaa ku dhaca oo naagtiisa oo xayd qabta waa mamnuucsan soo tilmaanay haddana ka dhacda ee jimaaca in laga rabo diinaar sadaqaydkiisa ama nus diinaar taana inta badan waxay tilmaantaa sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha qadabkii carada ilahay damiye subxaana wa tacaala sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado waxyaabaha ilaahay dembiga markuu kaatir aad u baahan tahay markaa la sameeyo marka saasuu samaynayaa waxaana loo kala saaraa baa la yidhi dhiiggu hadduu fawran yahay waa badan yahay markuu ku imaanaayo xilliga hadduu yahayna waa diinaar bay dhaheen xilli gebagabo uu sii go'ay hadduu yahayna nus diinaar saana markaa waa la tilmaama balse nebigu wuxuu tilmaamay inuu diinaar ama nus diinaar markaa u sadaqaysanayo gadaalnu ka dhammaystiri doonna haddii ilahina subxaana wa tacaala meesha aynoo joogto wabillahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam